muddo ku dhowaad laba sano magaalada muqdisho waxay gashay marxalad cusub oo dhanka dagaalka ah markii ay mujaahidiintu bedeleen qorshahooda dagaalka hay-adaha sirdoonka ee cadowga ayaa guluf dagaaleed oo xoog leh ka bilaabay magaalada sidaasi la mid ah mujaahidiinta muqdisho ayaa dhankooda iyagana qaaday xamlo lagu indhatirayo sirdoonka cadowga qodobkaas waa qaybta shanaad ee warbixinada maalmihii dahabiga ee muqdisho درعوا بالأرض وتحصنوا بها وتخندقوا تحتها يكفيكموهم الله بإذنه قاتلوهم بأساليب العصابات لتبيدوهم وتدمروهم وتنسفوهم واعلموا أن أمريكا وأحلافها الصليبيين أمم كتبت عليها الهزيمة لأنهم مخذولون محرومون من نور الحق ونحن بفضل الله أمة كتب لها النصر إن صبرنا واتقينا سعدا بكتاب الله نتلوه صباحا bishii agoosto ee sannadii labada kun iyo koob iyo tobankii ayay inta badan muqdisho soo banneeyeen maamuladii hoos tegayay wilaada islaamiga ee banaadir xafiisyadii xisbada dacwada iyo iclaamka qadaha iyo caafimaadka iyo kuwo kale ayaa albaabada loo soo laabay sababtoo ah go-aan ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta ayaa lagu iclaamiyey in la bedelay qorshihii dagaalka ee magaalada muqdisho markii qorshahan lagu dhawaaqayay wuxuu cadowgu ku ahaa mid lama filaan ah balse mujaahidiinta hore ayay u sii qorshaysteen waxaana halka mujaahidiinta qaar sida aniga iyo maktabka aan ka tirsanahay ee iclaamka ay ka soo guurayeen muqdisho haddana waxaa u sii guurayay magaalada qayb ahaan xubno ka mid a ah makaatib badan oo camalka ah sida maktabka jeeshka iyo qaybaha amniga rag badan ayaa muqdisho laga soo saaray rag badanna waa loo diray arrimahaas oo dhacayana waxa ay barbar soconayeen sabaabulkii ugu ballaarnaa ee cadowga iyo laamihiisa sirdoonka ee kala jaadka ah waxay dareensanaayeen khatarta ku soo foolee muqdisho iyo madaxyada dhinac dhici doona iyo qaraxyada hilbahooda lagu shiili doono hay-adaha ammaanka caalamiga ah ee ku kala tartamaya naafeynta islaamka iyo carqaladeynta hanaaqaadkiisa ayaa isku soo qufaya magaalada muqdisho waxaana qaarba ay soo wadeen magac iyagoo qaldaya bulshada iskuna dayaya inay iska leexiyaan indhaha mujaahidiinta markii aan muqdisho tegey uma filin in dhagarta cadowga maleyga ee heerkaasi ahayd balse allah fadligiis waxaa laf dhuungasha ku noqday mashaariicdaasi oo idil jihaaska amniga ee mujaahidiinta iyo guutooyinka jeeshka ee sida firfircoon uga howlgalaya magaalada muqdisho walaalaha jihaaska amniga ayaa isoo gaarsiiyey dukumentiye iyo qoraallo la xidhiira shabakaadka jawaasiista iyo sida ay kaga howlgalaan magaaladani markii aan akhriyey milafaadkaasi waxaa la amakaagay khatartii la abaabulay waxaase aad ugu farxay ragga ragga ah ee rajaasha islaamka ee shirqoladaasi ku horgudban hay-adaha ammaanka ee caalamiga ah ayaa xarumo waaweyn ku leh xerada xalane waxaana ay adeegsadaan hay-adaha ashadal dirarka ee maamulka murtadiinta oo qaarna toos u hoostegaya qaar kalena ay wada shaqayn kala dhexayso waxaan kaloo runtii mahadcelin ayagana saaxiibadeen dowladda maraykanka oo runtii si aadan aan u wada shaqayno si aadan aan isugu kalsoonnahay ayaan iyagana u mahadcelinaynaa waxaa sanadkii lasoo dhaafay hadiyado dadkooda way mudan yihiin laakiin saddex dowladood ayaan ugu talagalnay oo shaqo fiican runtii hay sugidda oo lagu faani karo halkan ka geysatay oo ah dowladda ingiriiska iyo maraykanka iyo dalka suudaan inkastoo horraantii sanadkan ay si hay-adu guluf xoog lagu gashay horumarinta laamaheeda sirdoonka muqdisho haddana waxay qaati ka taagnaayeen ikhtiraaqa lagu sameynayay qalabyada ammaanka ee shahadaldirirka kooxda ridada soomaaliya taas oo keentay horraantii sanadkan in gudaha muqdisho qarax lagula eegto madaxii c iyada ee bariga afrika inay baxday macluumada joogitaankiisii ayaa fajiciso ku ahayd dowladda maraykanka in gaarigiisii qarax lagu beegsadana waxay keentay jawaasiis badan in shaqadii laga eriyo qorshahoodiina oo dib u dhaco were involved in recruitment and the radicalization process c i ada muqdisho waxay adeegsataa um, laba shabakad oo weji soomaali leh iyo dhowr hay-adood oo weji samafal ku shaqeeya labada shabakad ee ugu muhiimsan waxay hoos tagaan hal qayb oo xaruntooda ay ku taallo xerada xalane c i a muqdisho ayaa abaabusha laba howlood oo waaweyn midna waxay ka dhigteen howsha rasmiga ah mid kalena waxay ka dhigteen howsha faraca ah howshooda ugu muhiimsan waa inay daba galaan hoggaanka sare ee mujaahidiinta culimada iyo dadka waxgalka u ah bulshada ee raad diin ay kaga shakiyaan shaqadooda kale ayaa ah inay ilaashadaan ammaanka madaxdooda muqdisho jooga iyo xarumaha ay leeyihiin sida ka muuqanaysa milafaadka laga hayo ee jihaaska amniga ayna tusiyaan sirdoonka murtadiinta ayaa aad u liita waxaana dilooday khibrad yari dayac iyo khiyaano dhexdooda ah baacsiga ka dhanka maleeshiyaadka ashahadaldirirka ka sokow waxaa dhacda marar badan in maxaabiis ahaan loo qabto maleeshiyaadkaasi kuwooda ugu liita marka loo eego dukumentiyadani waa maleeshiyaadka dharcadka loo yaqaan ee sida gaarka u hoostaga khaliif erega ereg iyo maleeshiyadiisi waxay ku dhammaadeen bilowgii macrakada dhanka amniga ee muqdisho maalin weliba mid baa laga siibayey maalin welibana mid baa shaqadooda ka baxsanayey mid weliba oo laga qabtana wuxuu marayay masiirka ninkan oo kale ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار babası gibi doktor dowladda almaaniga ee turkiga ayaa si weyn ugu lug leh dagaalka mabaadi'da iyo akhlaaqda ee lagu soo qaaday muslimiinta soomaaliya hay-ado badan oo turkish ah oo magac ku gambadyo ama khitaa samafal iyo waxbarasho adeegsanaya ayaa muqdisho ka samaynaya mashaariic dumin aad u xeldheer aadna u khatar badan hay-adaha bishacaas turki kisni yuknot iyo tika ayaa ilaa hadda isi soo muujiyey waxaana jira hay-ado kale oo daha gadaashiisa si weyn dhagar uga maleegaya kashakow dagaalkooda mamadida iyo akhlaaqda turkigu waxay cunaha ku dhegeen ganacsigii soomaalida iyagoona go'doomiya ganacsatada waaweyn ee dalka halka ay soo shaac ganacsato cusub oo iyaga hoostageeya si ay u fuliyaan ajandayaasha cadowga waxay turkiga isku soo maqiiqeen magaalada muqdisho iyagoona dhanka kale baadigoob ugu jira sumcadday ka helaan dalalka reer galbeedka ama ugu yaraan in kursi lagu ogolaado golaha midowda galada yurub sida ay somalilan ictiraaf raadis dartiis wax weliba oo diin xiriirla leh ula dagaalamayso turkidu yurubnimo raadis darteed waxaa loo adeegsanayaa wejiga islaamka iyadoo lagu diminaya diinta islaamka waxay uuna qabatayeen ganacsatada waxay qilqiil geliyeen dadka saboolka ah dollar ayay magaalada kusoo faraqeen taasoo keentay isbeddel weyn oo dhaqaalo badan ku lumay ilaa haddana waxay ku holan yihiin inay cijida ku sii dhejiyaan shacabkan miskiinka ah ee marba markii uu gumaysi ka baxo mid cusub oo kasii daran lasii gelinayo guryo badan ayaa maalmahan la bilaabay in dadka laga kiciyo iyadoo loo adeegsanayo keedadka bakhaarar waaweyn oo ilaa hadda aan logeyn waxa lagu keedin doono ayadoon abisan nala siin calaamadna lagu qorin baldoos inta la yimidaa nalagu xaaqay waana noo jeednaa saan u naal annagoon alaabtii qaadana saas naloo gala waa ujeediisaan halista turkigu kama yeedha halisaha kufaarta soo duushay taas oo soo dadejin doonta jawaabta mujaahidiinta si looga warceliyo shirqooladooda inta aanay ummadda oo dhan gallaafan للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنا سألتك من هذا الذي ناجاك فتبختري صلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك وكفاك فخرا ما سمعت كفاك خلي يدي فلست من أسراك أسرار